moodaa dimuqraadiyada habka ay fahamsan yihin iyo xaqiiqadeeda way kala duwan yihin waxa weeyaan wax allaale wixii yimaado oo taxliil iyo taxriim ah waxaa leeyahay barlamaankii hala geey barlamaankii waxaa laga yaaba wuxuusan ilaahay ogolayn inuu micnaha yidhaahdo waxaan waa banaan yihin wuxuu ilaahay uusan eh, wuxuu ilaahay amrayna inuu yidhahdo waxaan waa mamnuuc waa ma banaano taas macnaheedu waxay tahay waa sidii xeerkii oo kale markii wax allaale wixii annaga naga dhexdhacaba aan idhaahdo maxaa noo xeer ahaa jiray ay tana lamid tahay waxaan cala sabiil misaal kuga siinayaa laba gabdho oo muslimaad ah oo faransiiska joogay markay soo xijaabteen ee dowladdii faransiiska ahay madaxa isla gashay dantii waxay ku qasabtay wasiirka arrimaha gudaha inuu baarlamaanka geeyo ee markaa la farciyo la yidhaahdo wax allaale wixii micnaha annaga nidaamkeena iyo nolosheena khilaafsan yeeli mayno waxa weeyaan eh, barlamaankiyaa diiday oo xijaab lama qaadan karo marka waxa weeyaan dimuquraadiya macnaheeda waxay kusoo dhammaanaysaa taxliil iyo taxriim waxaana waa xaaraam asaadhahayo waxaana waa xalaal marka ma waxaad ogaan kartaa ilaahay waxaan ahayn ma wax karo mase bani aadam baa waxalili karo nusuusta sharcigaan bandhigayna wixii ka tiraa baan arkayna <clears throat> waxaad ogaataa marka ugu horeyso waxaan dimuqraadiya la yidhaahdo waa reer galbeedka diintooda waay horta xaqiiqa ahaantaas ogow dimuqraadiya haddii la yidhahda macnaheedana waan kuu sheegi doonaa xukmu shacbi bishacbi weeyaane shacbigo isxukumo oo waxna iska xalilo waxna iska xarimo dimuqraadiya taasaa la yidhahda marka waana diin oo lagu dhaqmo taas weeyaan walidaalika reer galbeedka markay diintii ilaahay uu soo dejiyey oo ambiyaa bani israa'iil oo dhan ilaahay ugu soo dhiibay ay bedeleen oo ay taxriifiyeen yaa waxay samaysteen nidaam la yidhaahdo nidaam dimuqraadiay samaysteen nidaamkaas dimuqraadiga waxa weeyaan wuxuu bedel ka yahay diinta ilaahay uu soo dejiyey oo dhan bay bedel ka dhigteen waa nolosha iyo caqiidada iyo dhaqanka iyo akhlaaqda waxa lagu hagayo waa dimuqraadiyada waa nidaamkooda ayaga ay samaysteen wabitaali markii arrintaas ay dhacday waxay noqotay waa cibaado walidaalika waxaad ku dareemaysaa ninka saxaabiga oo cadiy bni la yihahdo nin turistaan buu ahay nabi maxamed alayh salaatu salaam buu u yimi islaamkuu soo galay markaasa wuxuu maqlay nebigu akrinaya ittakhaduu axbaarahum wa arbaaba min duuni illah waxay ka yeesteen dadkooda axbaarta oo caalimiinta iyo dadkooda rubaaniyiinta oo cibaadada u go-ay ilaahyaal bay ka yeeshteen aayaddii saas asoo nebiga akrinaya wuu maqlay markaasuu uri ilaahay rasuulkiisiyo annaga axbaarta iyo rubaanka ma caabudno ee aayadduna waxay leedahay waad caabudiina siday arrintaas ku tahay ma aanan caabudi jirin buuri markaasuu nabiga calayh salaatu salaam wuxuu ku yiri miyaysan ahayn waxay idiin xalilaan miyaydan xalilan jirin waxay idinka xarimaana miyaydan iska xarimi jirin markaasuu ninka cadiy ibni xaakim wuxuu yihi nacam ilahi rasuul saas waa jirtaa nabigu wuxuu yihi fatilka cibaadatuhum haddayba tahayba waxay idinka xarimaana idinka xaraam tahay waxay idin xalilaana idin xaalaal tahay macnaheeda ilaah baad ka dhigateeno waad caabudeeno ilaahnimadeedu macnaheedu waxay tahay ilaahay wixii laga maqlo oo laga qaato cibaadadii awaamirti ilaah sadaasuu ku yahay marka cid kastood amarkii ka qaadatid oo wuxuu ku yidhaahna aada fulis wuxuu kaa reebana aad ka reebtoonaatid ilaah baad ka dhigatay marka dimuqraadiyada macnaheedu waxa weeyaan sida hadda noo imaan doonta iyo tilmaamyaalkeeda waxay tahay in dadkii ay dhaqan ka dhigtaan ayaga ay isku ay isku xarimaan waxay isugu xarimayaan ayaga ay wax isugu xalilaan sidaas bay tahay dimuqraadiya haddii la nabi al nabi maxamed alayh salaatu salaam cadi ibni xaakim uu ka diiday inay arrintaas jirin ya annagana waxaan leenahay wixii dimuqraadiya lagu magacaabo dhan oo taxliil iyo taxriim ay ku jiraan waxa weeyaan waa cibaada waana diin marka inay diin tahay haddana waxaa kugu daliileh waxay xaawilayaan dadkaas ayaga ah in ummadda ayaga ka soo haray oo dhan mabdacooda dimuqraadi in la marsiyo hadda waxaanu ognahay duwal badan oo jirto in weer lagu qaadayo karaamadoodii awoodoodii jiritaankoodii in inta weer lagu qaada laleeyahay dimuqraadi bay dabaqi waayeen xoog baan annaga ku gelsiinaynaa aanu ognahay ha jeertaan inuu maraykanka mashruuca u wata u yahay in dimuqraadiyadii ay tahay in laga dhaadhiciyo sharqul awsad iyo ummadda islaamka oo dhan ah maxaa weeyaan liannahu maraykanka wuxuu arkaa dimuquraadiyada diintu waa sida caabudayay diintaasna waxay waajib ku tahay inuu gaarsiiyo ummadda maadaama diin macnihii ay tahay wixii lagu dhaqmo xalaal iyo xaaraanba kala ah haddayba saas tahay aydan ilaahay diinta uu soo dejiye ay fogeeyeen ay midaan bedel qaateen diin bay u tahay waxaa waajibku ah diintaas inay ummadda gaarsiiyaan ciddii ka hor timaadana awoodda loo isticmaalo sidaasay macnaha dimuqraadiyada ay u tahay waxaanan kugii sheegayaa ilaahay kitaabkiisa asdaqu lqaa'iliin weeyaan ilahi wuxuu leeyahy walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tattabica millatahum yahuud iyo nasaara maanta yay yihiin reer galbeedka o dhan yahuud iyo nasaara u qaybsamaan weliba kiristaanay u badan yihiin ilaahay wuxuu noo leeyahay kitaabkiisu nagu leeyahay yahuud iyo nasaara raalli idinka noqon maayaan xataa tattabica millatahum diintooda inkasta raacdaan hadda waxaanu ognahay diin ay dad ugu yeeraan ma haystaan oo ama nabiyullaahi ciisa uu la yimid ama nebi muuse uu la yimid waa horibay u taxriifiyeen horibay u bedeleen laakiin maanta diinta dadka ay ugu yeerayaan waxa weya waxaa lagu magacaaba dimuqraadiyada weya taas baa waxay leeyihin waa ummaddii in lasoo geliyaa markaasaa ilahi wuxuu yidhi qul ina huda allahi huwa alhuda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير marka waxaa diidaya ilaahay wuxuu diidaya in diinta islaamka wax ka aan ahayn in la qaataahu waxa weeyaan yahuudiya iyo kiristaan oo la raaca weeyaan markaasaa ilahi nebi maxamed wuxuu ku yiri qul ina huda allahi huwa alhuda hanuunka ilaahay waa hanuunka ilaahay oo waa maxay diinta islaamka ayaa hanuun ah markaasaa nabi maxamed u yidhi in itabacta ahwaahum wax xumay samaysteen oy nidaam iyo diin ay ku magacaabayaan haddii aad ku raacdid haddii aad diintaas ku raacdid markuu hanuunkan ku yimid kadib oo qur'aankan ka gadaalo ilahi wuxuu leeyay maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir alla kuu gargaarama heli maysid alla ku xariiriyo heli maysid waadna ku baaba-aysaa marka waxa weeyaan ninkii diinta islaamka waxaan ahayn hanuun ka raadiyo waa soo dhahay diinta ilaahay waa igu filnaan waysay dimuqraadiyadii baan ugu raadinayaa hanuun iyo toosnaan macnihii saasay noqonaysa ayb waxaa isweydiin leh waxaanu ognahay maraykanka iyo atbaacdiisa reer galbeedka o dhan waxay balle naftooda ku qaadeen inay umanta islaamka calaa wajhi lkhusuus inay u diidaan shareecadooda islaamka inay isku xukumaan in ay ogolaadaan inay diintoodii ay ku dhaqmaan ma ogolo bal waxay samaynayaan islaamka sumcadarad iyo tashwiihi suurati almuslimiin inay samaynayaan baan ognahay marka nuuxaa maraykan dhib ku hayo ummaddan soomaali oo kale in islaamkooda isku xukunto maraykanka wuxuu ka dhibaa maxay tahay bal isweydii maanta waxaanu ognahay ninkii islaam u maadinayo amaan isku dabaqna dhahayo irhaab baa loo arkaya waa in loo dagaalamaa ummadda iyo horumarkeedu kasoo horjeedaa sidaasaa loo adeegsanaya laakiin xaqiiqadan waxay tahay waa in isweydiina xaqiiqadan waxay tahay diintii maraykanka oo watay baad adiga diidan marka ugu horeyso midda labaad haddii islaamkii dhabkiisa la helo oy ummadda islaamka sida uu yahay isugu xukunto waxaa soo baxaya ceebta dimuquraadiyada iyo reer galbeedka waxay nidaam u yaqaaneen cuyuubtooda dhammaa soo baxay midda saddexaad oo waxayna ogolayne haddii ummaddii islaamka ahi looga tago inay shareecada islaamka ay isku xukumaan macnaheedu waxa weeyaan xornimo dhab a ah markaasay gaareen maraykanka wuxuu rabaa ummad asiga horyaal u yahay ummad asiga tusaale u yahay ummad asiga ku daba saylsan khayraadkoodana u qaato wuxuu u meeriyana ka ka ogolaado laakiin haddii ummaddii ilaahay kitaabkiisa lagu dhaqmo ilaahay bay ku xirnaanayaan marnay ilaahay amar ka qaatayna nin gaalo asiga ah ka soo haray wax ka qaadan maayo in tasarufaadkiisa iyo arrintiisa u gaarkaa ah inuu soo dhex galo ilaahay subxaana watacaala mana ogolo muminkii ilaahay ka tala qaatayna ma ogolo in cid kale ay tasarufkiisa ay la wadaagto ilaahay subxaana wa tacaala marka arrintaas oo dhan baa waxaa keenayso inuusan maraykanka diidin inuu buudiyiinta buudnimadooda isku xukumaan hunduuska hunduusnimadooda isku xukumaan qolo kastaba diin la-aanteeda isku xukunta laakiin islaamka maya liannahu islaamka waa diinta xaqa ah oo fitrat lislaam ummaddii hadday aragto asagoo xaqiiqadiisa laga dabaqayna dhib waxay ku tahay wax allaale wixii nidaam jiro dhan inay baaba-aanay ku qasban yihiin marka sidaa daraaddeed maraykanka waxa weeyaan iyo wixii lahal aho reer galbeedka oo dhan ah waxaa ballanka ah islaamka wanaagiisa sowsan u muuqanin waa inaan ku cariirinaa dimuqraadiyada waa inaan sanka aan ka gelinaa waa inaan ummadda aan ka dhaadhicinaa waxa kaloo jiroo dhan baatil inay yihiin waxa keliya oo horumar lagu gaari karo ay bani aadamka ay ku sinaan karaan ay ku wada dhaqmi karaan ay ku noolaan karaan ay walaalo ku noqon karaan waa dimuqraadiya sidaasay leeyihin taasna waxa weeyaan waa sida ayaga ay doonayaan bay kaayeelayaan waxaad ogaataa nin diintiisa iska taxriifiyey ee baabiyey ambiyada dilay inuusan kuu ogolaanaynin adiga ambiyadii dhaxalkoodii inaad qaadato kuma ogolaanaya walidaalika ilaahi subxaana watacaala soo meewaana cilna wuxuu leeyahay wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a yani waxay jeclaadeen siday aygu u gaaloobeen inaad adinkana u gaalowdaan bay jeclaadeen sidaasuu ilaahay leeyahay wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaan gaalnimada aad ku ekaataan falaa tattakiduu minhum a ilaahay uu leeyahay awliyaa weli ha ka yeeshayna kuwaasoo kuwa la xariiriya oo dan idinka dhexayso maslaxad idinka dhexayso ha ka yeelanina ilaahay subxaana wa tacaala sidaasuuna leeyahay ayib markaa waxaa laga yaabaa inay dad ay leeyihiin war annaga haddaan muslimiin aan nahay miyayna dhici karin waxaan dimuqraadiyada sidaad sheegtay waa sax waana noo imaan doonaaye islaamka iyo dimuqraadiyada waxay isku diidan yihiin waan kuu sheegi doonaaye laakiin haddii ay dhacdo inaan dimuqraadiyada aan qaadano meesha ay ku wanaagsan tahayna aan ka qaadano meesha ay ku xun tahayna aan iska tuurno oo wixii islaamkeenina waafaqsanna aan qaadano wixii islaamkeena kasoo horjeedana aan diidno maceeb baan ku dhacnay taa waxaan kaaleeyahay marka ugu horeyso waxaa aada u cajiib leh dadka dimuqraadiyada dhigtay oo ummadda ku hogaaminaya inay ku qasbaan doonaya horta kaa yeeli maayaan dimuqraadiyadaas aada samaysateen waxaan rabaana ka qaadanaya wixiin rabana waan ka tegaya cidkaa yeelaysa ma ahano waxaa lagu leeyahay ma adiga xuma afriqiyaan ah oo miskiin aba ah annaga nidaamkii horumarka ahoo mutakaamilka ah oo dhammaystirnay oon annaga dhigana yaad leedahay kana waa xun yahay kana waa san yahay kaas cidkaa yeelaysa martaba ma laha awalba waxa weeyaan dadkan muslimiinta iyo horyaalka u ah oo dimuqraadiyaanku dabaqayna dhahay waxay u yeelayaan qanaaca iyo kalsooni ma aha laakiin reer galbeedka ugu daba dhowaasho iyo tuugmasho wax ugu helid waayo marka haddayba arrinta ilojeedada ay ahayd raalligarayn reer galbeedka lagu raalligaraynayo ma dhihi karaysid marka dimuqraadiyada waxna waan ka qaadanaya waxna waan ka diidayaa ma dhihi karaysid oo saa haddaad tiraado ayagana kaa yeeli maayaan adigana waxa weyaan wax ay kugu taraysaa aynan jirin waa qayb midda kale waxaad naftaada raalli aadan ku ahayn dadkan ha u samaynin ilaahay wa tacaala diintiisa asigaan inoo soo dejiyey ma laga yeelaa haddaan qof gaal ah eh, hadduu yidhaha islaamkaan soo gelaya laakiin wixii ani iiga fiicanoo islaamkayga cajibgelinayna waa ka qaadanaya wixii ani cajibgelinayna waan ka tagay annaga cid ma ka yeelayna jawaabtu waxa weeyaan waa maya sidaa daraaddeeda reer bani israa'iil qeyb ahaan kuwa yahuuda yaa ilaahay wuxuu ku eedeeyey afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd fma jazaءu man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi lxayaati اddunya وyومa القiyamati yuraduna ilى ashad الcadaabi wma allahu bغaafili cama tacmaluun waxa weeyaan markay yidhaahdeen nebi moxamed ha loo tago haddii waxa aniga aan idiin amarnay idiin sheegana ka qaata in uutiitum hada fakhuduuhu wain lam tuutahu faxdaru saasay kusoo dardaarmeen marka diinta ay u yimaadaan waxay yidhahdeen haddii nebi moxamed intaas intaan haddaad loo diidinna kaa yeeli mayno markaasaa ilaahi wuxuu yihi waxaasaa iimaan iyo islaam la yidhahdo afatu'minuuna bibacdi alkitaabi kitaabkii ilaahay qaarkiisa maad rumaynaysiin wa takfuruuna bibacdin qaarka kalena ma ku kufrinaysiin marka saas hadday dhacdo maxaa la samaynaya ilah wuxuu yihi famaa jazaau man yafcalu dalik ninkaas sidaa samaynaya abaalmarintiisa waxa weeyaan famaa jazaau man yafcalu dalika ilaa khizyun fi lxayaati addunya adduunyada hoog iyo baaba'du astaahilaa yaa ku dhacay wa yowma alqiyaamati yuradduuna ilaa ashaddi alcadaabi qiyaamada markii la tagana cadaabka kiisa ugu weyn waxaad moodaa inuu ka cadaab midna badan yahay ninka islaamka wada diiday oo dhan waxaa ka cadaab mudan ninka qaarna ka qaatay qaarna diiday liannahu ninkaas ogaal buu wuxuu u diiday baa laleeyahay marka ilaahay wuxuu leeyahy wama allaahu bigaafilin camaa tacmaluuna ilaahayna ma ileysana waxaad samaynaysaa marka maadaama diinta islaamka aana laga ogolayn inuu qofkii yidhaahdo aniga qaybtaana waan qaadanaya qaybtaana waan diidaya macnaheedu waxay tahay adigaa ilaahnimo sheegto waxaad leedahay ilaahay baan usaxaya waxaana waa ku quman yahay ilaahay waxaana kuma qunno macnihii saasay ka mid tahay marka taas haddayna dhacaynin oona la ogolayn nin diin wato dhanna sidaasaysan u ogolayn wixiis in la qaybiyo ayib waxaa su-aala marka haddii adiga aada aaminsan tahay sida aan kuu sheegi doono dimuqraadiyada waana meelna way ku xun tahay bacdada meelna way ku fiican tahay marka haddii ay meelba ku xun tahay ay meelna ku fiican tahay maan iska wada tuurno waxaan haysanaa wax meel ku xunba aanan lahayn oo nidaam mutakaamil ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey maadaama anoo bani aadama waxaan ogaaday meeshaana inay ku xun yihiin meeshaana ay ku fiican yihiin calaa sabiili mihaal hadda waxaan kugu siinayaa dimuquraadiyada haddii shacbiga intay kulmaan barlamaankii la kulmo oo la yiraahdo zinadii waa banaan tahay gabadhii rabta ha iska zinaysato labadii nin oo doonaya ha isguursadaano labadii naag ha isguursato haddii eh, nidaamkii barlamaankii uu waafaqo reer dimuquraadiya dadka ku dabaqmaya sharci bay u noqonaysaa oo biri maxaakimtia waxaa laisugu nikaaxinaa laba nin baa laisku nikaaxinaya gabdhihii waxay furanayaan gurya oo dicaayo iyo dicaara iyo zine iyo fuxshi ay ku sameeyaan ay samaysanayaan adiga markaan ku iraado war dimuquraadiyadii sidaasayna gaarsiinaysaan iska dhaafno waxaa leedahay war dimuquraadiyadaas annaga ma ogolin oo zinada banaynayso oo rag in isguursata banaynayso annaga ma ogolin waxaan le waxaan ku leenahay war waxaan waa dimuquraadiya ama ka wada tag ama iska wada qaado labadaas mid weeyaan mooye inaad tiraahdo wixii waan ka zinaysana qaarna waan ka qaadanaya qaarna waan ka tegaya waxa weeyaan cidkaa yeelaysa oo ma jirto marka sidaa daraaddeed yaan waxaan leenahay horta marka ugu horeyso dimuquraadiyada intaanan xaqiiqada yadii islaamka udhexaysa aanan gaarin yay hordhac u tahay midda kale intaanan waxaan kuu sheegaya markii aad tiraahdo dimuquraadiyaan qaadanaya macnaheedu waxa weeyaan xaqiiqa ahaan ah waxay tahay annaga haddaanahay muslimiin mashruuc oo dhammaystiran oo laysku xukmi karo oo caadilnimo lagu gaari karo oo barwaaqa lagu gaari karo ummadda ay ku dhaqmi karta ma qabno macnahii sidaas weeyaan bal u fiirso marka tiraadid annaga ummaddeenna haddeertaan horumaraan gaarsiinayna dimuqraadiyaan isku dabaqayna markaa tiraadid macnihii waxay ka dhigan tahay ina tiraadid annaga ma haysanna haddii aan muslimiin laga soo bilaabo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa yowmina haada nidaam lasaga daydo oo caadilnimo noo xaqiijiyo oo wanaag laysugu xukumo ummadana horumarsi gaarsiinayo wanaagna lagu wada noolaa kara ma qabno sidaa daraaddeedaa waxaan raadinaynaa nidaam dimuqraadi la yidhaahdo oo ummadda lagu dabaqayo oo markaa horumar aan ku gaarayno waxay cay u tahay ama meel ka dhaca u tahay islaamkii annaga aan sheegaynay meel ka dhac u tahay waxayna ugu tahay bal hadda u fiirso aayaadka qur'aankan qaybkaaga sheegaya ilaahay wuxuu leeyahay ina haada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur'aankan asigaa ah uu ilaahay noo soo dejiyey yahdii lilatii hiya aqwam uu leey jidka ugu toosnaanshada badanne yuu nagu hanuuninayaa oo xaggii horumarkii xaggii nabadgelyadii xaggii caqiidadii xaggii dhaqankii xaggii akhlaaqdii xaggii isjacaylkii xaggii iihaarkii kulli ay ku dhammaystiran tahay lilatii hiya axsan lilatii hiya aqwam sidaas baa shareecada islaamka ilaahi wa tacaala oo noogu leeyahay adigana waxaad leedahay war annaga dimuquraadiyaan raadsanaynaa macnihi waxa weeyaan kitaabkaas asiga ee markaan raadinay wixii aan ka rabnay waa ka waynaye dadkan reer galbeedka waxay horumar ku gaareen bal aan wax ka wardoonno macnihii sidaasay ka dhigan tahay waa qayb qaybka labaad waxaa aad ula yaab leh ilaahi subxaana wa tacaala awalu aayatin min kitaabihi fi suurati اlbaqara yaa wuxuu leeyahy alif laam mim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin kitaabkan asigaa ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay laa rayba fiihi asigaa shaki kuma jiro oo inuu ilaahay xaggiisa ka sugan yahay wax shaki ka jooga ma ah ko midda laba hudan lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsada waa ku filan yahay oo wanaag oo dhanna waa u xaqiijinayaa xumaan oo dhanna waa ka reebaya adigana waxaad leedahay waxaan wax ka raadinaya meel aan asiga aanan ahayn walidaalika nin baa wuxuu yiriba oo gaal ah wuxuu yiri markuu soo islaami rabay bu wuxuu yiri asbaabta aan ku islaamay waxaa iigu yaabaneed buu yiri kutub badan baan akri buu yiri maktabad baan ku jiri jiray marka nin kastoo kitaab qorabo markuu kitaabka bilaabi wuxuu leeyahay war kitaabkaygan haddaad akhtaa ku aragtid gafafyaal badan ama ay qalamkii meel kale igala aado ama sidaan u malaynay si kale ila noqoto walaalo iyo cudurdaar wixii khalad aad ku aragtina iga asfur buu ku leeyahay kitaabkan qur'aanka ah oo la tarjumay markaan akhriyana waxaana ku arkay buu yidhi awalkiisa laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiina taxaddi weyn weeyaan wax uu shaki ah ama eh, laablaab ee kuma jiro inamaa huwa hudan lilmuttaqiina sidaas baa ilaahi subxaana wa tacaala leeyay ayb sidaasoo kale ilahi wuxuu leeyahy aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun muhtadi ilahay ninka ku magacaaba waxa weeyaan isku soo aroori oo waa nin noloshii adduunyada aakhira laisku sii weeyaa marka taa yaa heli karo aladiina aamanuu dadka iimaankii helay walam yalbisuu iimaanahum bidulmin iimaankoodana shirki aan ku darin ulaa'ika lahum اlamnu dadkaas aaminnimay adduunyada kuleeyihiin wahum lmuhtaduuna ayagaana hanuunsan oo jidka dhabka ayagaa qaaday baa ilaahi subxaanah watacaala u leeyahy wahum muhtaduun ayb kaba soo tag mashruucan asiga ah ilaahay diinta adyaanta wuxuu usoo dejinaya sideedaba in bani aadamka lagu hago haddii dadka iyo caqligooda laysu dhaafo waxay gaarsiinayaan qofkii inuu xayawaanka iska caabudo ninki ninkii inuu guursado ninka ninkii ka xoog badan inuu iska disho ninka ninkii ka xoog badan xoolihiis inuu qaato saasay gaarsiina waanu wada ognahay waxa dhacay sidaa daraaddeed baa ilaahay ambiyada uu soo diray waxaa loo soo diray bani aadamka in lagu hagaa loogu talagalay walidaalika markuu ilaahay subxaanahu watacaala fii suurati alancaam sideed sideed iyo toban nebi ilaahay markuu tiriye oo ambiye ah yaa waxaa lagu yihi dalika huda allahi yahdii bihi man yashaau min cibaadih midkaas ayaga iyo jidka ay qaadeen waa hanuunkii ilaahay ouna ku hanuuninaayo ninkou doono walow ashrakuu la xabita canhum maa kaanuu yacmaluun haddii ay macnaha dadkaa jidkaas ka leexdaan oo ilaahay qufan ahayn kale ay ka qaataanne waxaad ugu bishaaraysaa camalkay qabanayo o dhan inuu ka baab inuu ka buri baa laleeyahay sidaasuu ilaahay haddana wuxuu yihi ulaa'ika aladiina aataynaahum alkitaaba walxukma waalnubuwa dadkaas ambiyada oo aan soo tixnay waa kuwa xugumka aan siinay risaalada iyo nebinimadaan siinay baa ilaahay uu leeyahay fain yakfur bihaa haaulaa'i faqad wakalnaa biha qowman laysuu biha bikaafiriin ambiyadaas iyo ku xugumkaas iyo hanuunkaas la soo dejiyey hadday dad ku kufriyaanne dad baa qaadanaya oo diinta islaamka adiga haddaad ka baxdeed adigun baa dhib ku qabo mooye wax mashaakil oo diinta ka soo gaaraya ma jiro fa in yakfur bihaa haaulaa'i faqad wakalnaa bihaa qawman laysuu biha bikaafiriin waxaan u wakiilanaynaa dad aan shareecada islaamka aanan ku kufrinayn markii lasoo wada haddana ilaahay u yidhi subxaana wa tacaala ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadih nebi moxamed baa layidhi adiga waxaad qayb ka tahay mashruucaas weyninka badan ee ambiyada dhan ay soo socotay aad qayb ka tahay jidkaas raac layidhi ulaa'ika aladiina kuwaas kuwa weeyaan hada allaahu ilaahay uu hanuuniyey فبهداه مقتده هنون كودا قراع أولئك الذين هدى الله طيب مركة مشروعة سواجر مشروعة سوحوكا صوب الله بي نبي الله آدم مانك لا أبوره إلى أن يرث الله الأرض وما عليها سياس أجرها ولذلك هذا بل أفرس إلى مركو نبي آدم إيا حواء أبوري جنة لغا سو بحني وحالي قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى faman itabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa waa tilmaantii lasoo siiwa dardaarankii ilaahay uu soo siiya waxaa layidhi jannadii maadaama aad dembi gasheen ma astaahishaana ka baxa layidhi horta markaad laga soo bixiyaa waxaa layidhi jamiic bacdukum libacdin caduwna layidhi horta qaala hbitaa minha jamiican bacdukum libacdin caduwun bal daadada adinkoo cadow iska adin carruurtiina wa waad aragtoo muslim iyo gaalo faasiq iyo mu'min taqi iyo maxaan faajir a ah kala baxaya ma hesii karaan dadkii marnaba waa isdagaalayan markaasaa ilaahay wuxuu ku yiri dardaarankiisi fa imaa yaatiyannakum minii hudan hadduu hanuun aniga xaggayga idin yimaado oo rususha iyo kitaabkii laysuu hagaagi waayaane faman ittabaca hudaaya ninkii hanuunkaygaas raaco falaa yadullu jidka toosan ka dhumi maayo walaa isqaa dhibna arki maayo marka waxaanu ogaanay ninkii waxyiga ilaahay iyo kutubta ambiyada ilaahay soo dejiyey jamiic alajyaal hadday qaadato oo hadda annaga noogu dambaysa kitaabka nabi maxamed alayh salatu salaam ilahay noogu soo dhiibay ninkaas mana maayo oo jid fiican uu ku taagan yahay dhibna adduunyada arki maayo horumar iyo guul iyo barwaaqo buu ku gaaraya marka bal u fiirso nebi aadam markuu lasoo soo diray oo adduunyai la diray baa layidhi fa imaa yaatiyannakum minii hudan faman itabacali suuratu taha weeyaan sidaas oo kale waxaana ilaahay u tilmaamay ou ambiyadan usoo dejin jiray walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarisuhaa cibaadiya asaalixuun haddana ardadaa waxaa ku dhaqmayo oona dhexlayo oo guushaas gaaraya waxa weeyaan dadka ambiyada jidkooda raacsan kuwaas baa gaaray ayib marka sidaa daraaddeed yaa nebiga waxaa ka mid ahay istiftaaxiyadiisa markuu khudbo akrinayo ama meel inuu hadalka soo jeediyo uu doonaya nabiga calayh isalaatu wasalaam yaa wuxuu dhihi jiray ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh ilaa an yaquula man yahdi illaahu falaa mudila lahu waman yudlil falaa haadiya lahu nebiga markuu hadlayo uu meel maxfal ama khudba uu ka jeedinayo wuxuu ku bilaabi jiray man yahdi illaahu ninkii ilaahay hanuuniyo falaa mudila lahu waman yudlil ninkuu ilaahay dhumiyana falaa haadiya lah wax xanuuninaya ma jiraan sidaa daraaddeed ilaahay kitaabkiisa maadaama hanuunkii saas ugu dhamaystiran yahay waxaa ceeb ah oo aanan sax ahayn inan idhaahdo annagoo muslimiin ah nidaam kale aan raadsanaynaa oo aan horumar ku gaarayna oon guul ku gaaraynaan barwaaqo ku gaarayna haddii aan idhaahdo ilaahay kitaabkiisaan meel weyn ugu dhacnay ceeb iyo wax lama arkaan ahaan ka sheegnay macnihi saasay tahay ayib midda labaad haddii aan nidhaahdo dimuqraadiyaan anaga qaadanayna anagoo muslimiin ah oo aan isku xukumayna ayagoo ceebtii han horey usoo sheegnay ay ku sugan tahay ba haddana waxaa jira waxay noqonaysaa taqliid acma lilgarb waxa weeyaan reer galbeedkii oo la raaco reer galbeedkii oo la aan loo raaco wax allaale waxay la yimideenoo khusuusiyaadkeediio lagu raaco annagana waxaanu ognahay shareecada islaamka waxa lagu ijmaacsan yahay waxaa ka mid eh shareecada islaamka waxa lagu ijmaacsan yahay waxaa ka mid eh inay naga reeboon tahay an nakuuna taabiciina ligayrina dad muslimiin ah inay raacaan ummad kale oo hanuunkooda hanuun ay ka raadiyaan shareecada islaamka ama bannaano walidaalika bal u fiirso nabiga calayh salaatu wasalaam fiima saxa canhu wuxuu ihi man tashabaha biqowmin fahuwa minhum ninkii qoom isku shabaha ayuu kamid yahay kaa waxaa looga hadli jiray ninka muslimka waxaanan banaanayn qaab dhaqameedka gaalada ay u dhaqanto ama madaxasay u jartaan dharka siday u xirtaan siday wax u cunaan siday wax u socdaan in laysku raad raadiyo laysku dadayo oo ayaga lagu daysado shareicada islaamka min kabaa'ir dunuub ay ka mid tahay dembiyaasha waaweyn waana dharkii oo la libisa ogow waxyaalahay madaxa ku xiranayaan siday madaxa u jaranayaan dharka ayaga gooni ay uleeyihiin oo muslimiinta iyo dadka ay u kala soocan yihiin ninka sidaa u dhaqmo waxa weeyaan waa nin shareicadii islaamka meel weyn ugu dhacay liannahu waxaa loo diidaa waxay tahay ninkii gaalada kor ahaan isugu ekeeyo waxaa laga cabsanaa inuu hoos ahaana ugu ekaado maadaama daahirka aad ka shabahday baatilka inaad ka shabahdid aa imaanayso marka taas haddaanan la ogolayn oo ninkii gaalka ahay in laysu ekaysiiyo aanan bannaanayn maxay kula noqon kartaa nin gaale wuxuu isku xuguntamay nidaam asiga ou dhigtay inaad soo qaadatid adoo muslim e maxay kula noqon kartaa gaalkii lagu yidhi dharkaasan waxba dhigaynin dharka asiga siduu u libistay iyo sidau u dhaqmo ma isku shabahi kartid lagu yiri inuu nidaam asiga u dhiftay oo xalaal iyo xaaraamba asiga uu ka qaadanayo in laga soo qaato maxay kula noqon kartaa waxaan banaaneyn weeyaan bal ogow nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha uu ummadiisa u sheegaa waxay kamid tahay oo diintaynan ilaahay u yidhi in ambiyadii kale diintooda wax ka xaqasan miyaa jira nebi moxamed diintiisa markii lasoo soo dejiye wixii dhan waa la joojiyey ومن يبتغي غير الإسلام diinan falan yuqbala minhu وهو fi laakhirati min الخاسرين ba ilaahay ori ninkii diinta islaamka waxaanan ahayn raadiyo waxa weeyaan ilaahay kama aqbalaayo qiyaamana waa khasaaraya bal adiga waxaan ku aan kaa aan kaa codsanaya inaad caqligaada ku laabatid oo meeshii lagu yidhi ambiyadii diintoodii lagu macamal fari karo oo diintii islaamkaa timid oo nasaxday inay xaq yihiin unbaa la rumaynayaa laakiin laguma dhaqmi kara haddii ambiyadii diinteeda waxay ahayd la diiday ma waxaad malaynaysaa in lagaa ogolaanayo nidaam gaalo ay samaysatay oo ilaahay diintiisa lagu cariirigelinayo inaad qaadatid in lagaa ogolaanayo may kula tahay su-aashaas waxaan jeclahay inaad jawaab rasmiga ka bixisid sidaa daraaddeeda nebi maxamed alayh salaa slam maalmaha maalmo ka mid ah, yidhi cumar bn khadaab baa awraaq uu la yimid oo kutubtii reer bani israa'iil qeyb kamida ay kuay ku qoran tahay markaasuu akrin bilaabilaahi rasuulkiisi kitaabaan noo soo arkay buu yihi aan kugu akriyo markaasuu nebigu wejigiisa dhan waa doorsoomay cumar bn khataab markaasu wuxuu ihi ilaahi rasuulkiisa maxaad u caroonaysaa buu ihi waxa weeyaan haddii hanuunku sugan tahayne hanuunkahayna aan haysanan hanuunkoodii baan ku darsanaynaa wixii xunna waa ka leexanaynaa markaasuu nebiga aada u carooday buu wuxuu yihi haddii nabiyullaahi muusa low kaana nabiyullaahi muusa xayan lamaa wasicahu ila tibaaci hadduu noolaan lahay salaam yidhi markaasuu cumar bn khadaab markuu arkay nebiga aada u dhirfay bu wuxuu yihi raditu billaahi rabban wabilislaami diinan wabimuxamedin sal allahu alayh wasalam nabiyan warasuula marka waxaa la ogaaday in ambiyadii diintii xaqooda lagu soo dejiyey oo dhaqan loogu talagalay xataa la joojiyey wax gaala ay samaysatay oo shareecada islaamka ka hor yimaada oo ka hor imaanayo oo fisqi iyo iyo iyo faqsi iyo bakti oo dhan ay ku dhex jirto inuu yidhaahdo nin muslim eh waa lagu xuguntami karaa waa lagu socon karaa inuu yidhaahdo macnaheedu waxay tahay shareecadii islaamka ahayd annaga guulku gaari mayne gaaladaasaan dabaguclaynayna macnihii saasay ka dhigan tahay bal u fiiriso ilaahay wuxuu yidhi nabigiisa calayhi salaatu wasalaam latatabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidirاacin xatى low dakaluu juxra dabi ladakaltumuuh qaluu faman alyahuud wالnasaara qaala faman idan wuxuu nabiga uu yihi waxaad raaci doontaan geeriday bacdige waxaad raaci doontaan dadka idinka horeeya taaka taaka iyo xusul xusul baad u raaci doontaan hadday god masalligoodle ay gasha hadday galaanna waad ka dabagelaysin buuri bimacnaa nebigu waxaad moodaa inuu joogo maanta annaga aan joogno oo dad muslimiin ah yaa waxay ka tahay noloshooda iyo naftooda inay u horaan say gaalo u daba ordi lahaayeen oo nebiga tilmaama hadday god galaan xataa waa ka dabageli lahaydeen markaasaa waxay saxaabada weydiiyeen waxay yidhi ilaahay rasuulkiisiiow yahuud iyo nasaara miyaa kuwaas markaasuu yyaa kalo yay kaloo yihiin marka taa waxaan ka fahmnay inay ummadda nebi maxamed ay jiri doonto fii aakhiri zamaan ummad aan karaamad lahayn aan diintoodii ku dhaqmaynin ee ulajeedadooda inay daba gaal daba ordaan oo ay wax ka raadiyaan oy dulli inay siyaasadaan mooye wax kalaan aan lahayn walidalika ilahi wuxuu yidhi walilaahi alcizatu walirasuulihi walilmu'miniin bal cizziga haddii aad tiraahdo wax haddii lagu dayanayo ama eh, arrin laga qaadanayo ilaahay wuxuu jideeyey rasuulku wuxuu la yimiday mu'miniintii salafu saalex waxay qaateen intaasaa cizi iyo lagu gaari karaa laakiin munaafiqiintu xaas wax ka garan maayaan buu ilaahay uu leeyahay ayib ilaahay kitaabkiisa wuxuu noogu tilmaamay wayuriidu aladiina yatabicuuna ashahawaati an tamiluu maylan cadiima dadka shahawaadkooda raaca waa gaaladaasoo dhan weeyaane waxay jecel yihiin inay si fiican idinla weecdaan oy diintiinni iyo ulajeedadeedii iyo ku dhaqankeedii o dhan in idinka baabi'iyaanoo adinkoo muslimiin ah oo ummaddan idinku daba faylaan ladinka rabay yaa waxaad noqonaysiin dayl oo ayaga daba soconay ayb marka waxaan umalaynaya inana wax oo laga wada hadli kara aysan ahayn in dimuqraadiyaan qaadanayna hadii la yidhaahda ay tahay macnaheedii annaga islaam mashruuc kaamil oon ku dhaqantama malihin midda kale anigoo karaamadeenni iyo e, kala dambaynteenni oo dhan e, ka tagnay e, ummaddii kale ugu tagna bay noqonaysaa iyadani ayib waxaan jeclahay in aan inta kaaga tilmaamo marka kan bal waxa dimuqraadiyadii islaamka u dhexee intaa waxay ahayd in yaroo hordhaca laakiin bal ma dhici kartaa dad badanaa waxay u haystaan inay dimuqraadiyada ay tahay islaamka waxba ayn u dhibayn oo labadooda la isla qaadan karo oo ay tahay laba isu adeega inay yihiin bal marka ugu horeyso dimuqraadiya markii la yidhahdo waa la ogyahay meesha la keena qoladan gariiga la yidhahdo ay asalkoodi ka timid ulajeedadeedana waxa weeyaan xukmu shacbi bishacbi waayo shacbigii oo is-xukumo naftiisana isu xukumoon ilaahayna waxna ka maqlin rasuul aan wax ka qaadanin ummad kale aan wax ugu dayanin ee asiga dhigto nolol maalmeelkiisa iyo dhaqankiisa iyo wuxuu isku hagi lahay caqiidadiisa akhlaaqdiisa dhaqankiisa shacbigii oo dhigta ayaa la yidhahda dimuqraadiya caqiidadiisii dhaqankiisii akhlaaqdiisii kulli asaa samaysanay waxaan akhlaaqday ku xun inuu leeyahay waa banaynaa waa diidayaa waxaan akhlaaqday ku fiican inuu leeyahay waa banaynaya sidaan waxaan waa xaaraam waxaan waa xalaal saasay leeyihiin ayib taas hadday dimuqraadiyada ay tahay islaamkeedu maxaa tahay asagane bal labadaad faqradaas keliya le kala ogow haddii aad sidaas tidhaahdid qofkii bani aadamka ahay inuu wax asiga dhigan karo wuxuu rabana ku xalilayo wuxuu rabana uu ku xaaraantinimaynayo hadday macnaheedii tahay waxa weeyaan macnaheedii inay haadaa yatanaaqadu maca asli diini lislaam maca bal maca asli kulli diinin samaawiyin maxaa yeelay siyaadadii iyo suldadii iyo caqiidadii iyo tashriici kulli oo dad bani aadam gacanta loo geliya macnihiisaasay noqonaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaane ma ogolo intaasoo dhan inay qof bani aadan ay kula wadaagsata ma rabo oo ilaahay wuxuu leeyahay alaa lahu alkhalqu waalamru ilaahay uu uumista iska leh asaa khalqiga abuurtay siduu khalqiga u abuurto oo wax la abuuray aysan jirin you amarkiina leeyaho waxa lagu dhaqmayo waxa caqiidada ah waxa eh, akhlaaqda ah waxa xugumka ah asaa iska leh ma ogolo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduusan u ogolayn in bani aadan ay wax la abuuraan yaa asna xugumkaas iyo wax in lala wadaagsadousan ilaahay u ogolayn bal ilaahay wuxuu leeyahy in ilxukmu ila lilahi amara an laa tacbuduu ila iyaahu dalika addiinu alqayim bal u fiirso in ilxukmu ila lilah xugunka waxa loo xugunta maya ama nidaamka ama qaanuunka ama ku dhaqanka xugumka ilaaha baa iska leh markaasaa waxaa la yidhi amara an laa tacbuduu ilaa iyaahu waxaa la ogaaday xugumka ilaahay oo loo xuguntamo wuxuu qayb ka yahay juzun min cibaadat illahi tabaaraka wa tacala sidaa daraaddeed ilah wuxuu ihi amara an laa tacbuduu ilaa iyaahu daalika diin lqayim baa ilahay yihi sidaas waa diinta toosan marka waxaanu ogaanay in ilaahay subxaanahu wa tacaala ousan ogolayn in asiga waxa ahayn xugum laga qaato marka waxayba isku diidayaanba dimuqraadiyada waxa waye shacbigii wax qorto oo asiga isu dhigto isu xalilo isu xarimo ilaahayna wuxuu leeyahay taxliilka iyo taxriimka anaa iska leh walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala allahi اlkadiba ina aladiina yaftaruuna cala allahi اlkadiba laa yuflixuun waxaa ilaahay uu leeyahay afkiina ha ka dhihina waxaan waa xalaal waxaana waa xaraam ha dhihina adinkoo ilaahay ku been abuuranay maxaa yeelay xaalaam xaaraam iyo xalaal ilaahay baa dhihi karo cid kaloo dhihi karta ma jiraan marka haddii aad adiga aaminsan tahay dimuqraadiyada inay tahay barlamaaniyiinta inay kulmaan oo lasoo dhiga dastuur dastuurkii markii lasoo dhiga in lagu dhaqmo macnihii waxa weeyaan kitaabkii ilaahay xugumkii ilaahay dhaqankii ilaahay uu noo jiday oo dhan baa dariishada laga tuuray hadda waxaan ku tusinaya calaa sabiili mithaal dadka hadda soomaalida baarlamaanka u matalo oo meesha u joogo habeen iyo maalin mas'alada baa lagu murmaya oo laleeyahay quwaad ajnabiya ama askar ajnabiya ma keensan karnaa wadankii markaasaa waxaa leeya duwal safal awal maku jiraan mase maku jiraan marka nin kastaba waxa weeyaan wuxuu leeyahay dastuurkeenna wuxuuna siinaya jaartarka aan dhigana wuxuu leeyahay marka la dhihi maayo war shareecadii islaamka ah inay gaalo ay timaado nooc kastaba ha yeeshatee dad muslimiin ay hubka ka dhigto oo ayada ay macnaha gacanta ku hayso amarkii nahyiga ay haysato ma banaanta horta wax yidhi ma aragtee maya macnihii waxa weeyaan baarlamaankia ah wax noo annaga noo hagay ilaahay subxaanahu wa tacaala ma ogolo siduu ilaahay yiri walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiilan ilaahay gaalada uma yeelin dadkii mu'miniinta inay awood ku yeeshtaan korkooda awoodka weyn ma jirta in layidhaha gaalada hubka hanaga dhigto oo annaga hana xoogaysato oo waxay rabto hana amarto ee hana dullayso waxa weeyaan wax ka hadlayo shareecada islaamka waxaa maxay ka qabtaa ummadda waxay ku ijmaacsan tahay nin gaal ee madax muslimiin uma noqon karo qaalina uma noqon karo hal meelna arrintooda kama maamurin karo taas macnaheedu waxay noqonaysaa oo muslimiinta dullaysta ilaahayna wuxuu leeyay walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum alaclawna in kuntum mu'miniin ma dhici karta nin muslim ah inuu gaal amar ka qaato walidaalika dadka muslimiinta ah oo gobolyaalo badan oo gaalo xukunta degan waxa weya way dembaabayaan inay karaankooda ay bixiyaan awooddooda ay bixiyaan ay jihaadaan ilaa ay ka xornimo ay ka gaaraan waajibka noqonaysa maa in gaal hoos yimaadaan oo la xukumo oo wixii raba lagu fuliyo taa sharcan islaamka ma banaano marka dimuqraadiyadu waxa weeyaan annagaa kitaab degsanayno kitaabkaasaan isku xugumayna macnaheedu waay islaamkana waxa weeyaan ilaahay baa xugumka iyo kitaabka iyo see dhaqankiisa asaa idin samaynaya adinkana addoommo ugu noqday ugu dambee bal u fiirso ilaahay wuxuu leeyahy falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusalimuu tasliiman ilaahay baa wuxuu leeyahy waxaan ku dhaartay rabbigaada sidaas ku dhaaranay iimaan laga heli maayo ilaa ay shareecada islaamka ay ugu soo xuguntamaan oy qalbigooda raalli ku noqdaan hadday wax kala qaataan hadday raalli ku noqdaan iimaanka laga heli maayo alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaguut yani bal nebi moxamedow ka waran baa lihi qolada sheeganay inay adiga ku rumeeyeen maca daalika waxaan islaamkii aan ahayn u xugunta maye ma dhici kartaa kuwaas inay muslimiin ay noqdaan baa lihi ma dhici karta waa jawaabti taaquut waxaa la yidhahdaa wixii shareecada islaamka a ah kasoo hor yimid oo dhan oo kasoo haray baa la yidhahdaa marka nuqdada koobaad oo shareecadii islaamka ay isku diidayaan oo farqi jawhari ah waxa weeyaan in shareecadii islaamka ay tahay ilaahow waxoo dhan laga qaato dimuqraadiyadana waxoo dhan bani aadamka laga qaato labadaasay ku kala tagteen marka ugu horeyso markasay ku dhici kartaa inaad tihaahdid ilaahay sharcigiisaan qaadanaya iyo sharcigii bani aadamka dhigaan qaadanaya laba kulmi karta ma ah waxa oo waadix ah oo aan laga murmaynin weeyaan ayib waa farqiga jawhariga ah ee gaalada iyo islaamnimada u dhexaysa weeyaan farqiga labaad waxaa waxaa weya waxaa u aafatu taswiya almutlaqa bayna jamiici annaasi dimuqraadiyada iyo islaamka waxyaalaha farqiga weyna u dhexeeya waxaa kamid mid eh dimuqraadiyad dadka dhan waa siman yihin gaala iyo muslim farqi kale ma laha nin majnuuna eh iyo nin miiran farqi kale ma laha nin faasiq ah iyo nin mu'min eh farqi kale ma laha nin caaqil ah iyo nin doqon eh farqi kale ma laha dumar iyo rag farqi kale ma laha dimuqraadiyada dad oo dhan way siman yihin walidaalika markii doorasho la gaaray oo la gaaro waxaa leeyahy sideed iyo toban sana ninkii gaaro nin ha soo baxo hadduu nin faasiq yahay hadduu faajir yahay hadduu dumar yahay hadduu rag yahay hadduu caqli xun yahay hadduu nin toosan yahay hadduu yahay hadduu nin cilmi leeyahay hadduu jaahil yahay kulli waa siman yihin taasna waxay diideysaa sunan ullahi fi lardi bay ka hor imaanaysaa oo waa maxay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay kitaabkiisa kariimka bal u fiirso afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun ilaahay wuxuu leeyahay muslimiinta ma waxaan ka dhigaynaa dadka mujrimiinta oo gaalo ah xukumkiina maxaa uu yahay baa laleeyahy maa lakum kayfa taxkumuun sideed waxaa arrintaas u xukminaysaa macnaha nin ah iyo mujrim ma sinaa karaan ayagana waxaa laleeyahay gaale iyo muslim waxaa cawdaynta waa u siman yihi waxaa ka mid ilaahay uu leeyahay am najcalu aladiina aamanuu wacamilu asaalixaati kaalmufsidiina fi alard am najcalu lmuttaqiina kaalfujaari ilaahay mu wuxuu leeyahay mu waxaan ka yeelaynaa dadka ilaahay rumeeyey oo camalka saalixa a qabsaday kuwa mufsidiinta oo ardada fasaadinaya maan iskala mid dhigaynaa bal u fiirso dadka waxay kala baxaan nin mu'min ahoo saalixa iyo nin mufsid ahoo faajir ah ilahay mi wuxuu yidhahdana am najcal muttaqiina kalfujaari dadka ilaahay ka cabsada iyo kuwa faajiriinta ammaansimayna dimuqraadiyada waa samiyihin intaasoo dhan ilahay wuxuu leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuuna dadka wax yaqaano iyo dadka jaahiliinta ma siman yihiin markaa fiiri islaamka malkii la rabo in muslimiinta loo doorto ninka madaxda ama ninka mas-uuliyada loo doorayo dad lagu magacaabo ahlulxalli waalcaqdi dad lagu magacaabo ee dadka dadka ugu ugu cuqaalsan dadka ugu aqoon fiican dadka ugu taqwo badan dadka ugu salaaxnimo badan dadkaasaa u dooranaya liannahu nin fiican oo caaqil ah oo taqi oo ilaahay ka cabsana hadduu qofka u doorto qofkii wanaagaas isna la unbuu dooranaya laakiin haddii la yidhaahdo ninkii waalnay iyo ninkii majnuunka iyo kii faasiqa ay hawada doortaano had waxaanu ognahay aakhiru zamaanta dadka xun baa badanay macnihii waxa weeyaan ninba wuxuu doorana ninka asiga la shaakilaho la nooca ayuu dooranay waxaa imaanaysa ummaddii inay faasiqiintii iyo faajiriintii jaahiliinta inay xukumaan annagu waxaanu ognahay ninkii madaxweynihii maraykanka clinton la dhihi jiray dadka wuxuu ka helay dadkii shuduudka lagu magacaabi jiray shuduud waxaa la yidhahdaa kuwa ragna raggan isu guursada gooni ahaan dumarkana gooni ahaan isu guursada yaa wuxuu idhi aniga waan ogolaanayaa dadkaas inay askarta ku biiraan xataa waan ogolaanaya oo dowladda iyo shaqaalaheeda ay kamid noqdaan sidaasuu cod dheer ku helay macnaha waxa weeyaan dimuqraadiyada islaamka waxay ku kala tegsan yihiin islaamka dadka ma sinno oo nin faasiq iyo nin fiican ma sinno nin caaqila iyo nin majnuun eh ma sinno nin caalima ay nin jaahile ma sino taas baa waxa weeyaan dimuqraadiyadana maalinkaas codka waa loo soo wada baxaya walidaalika waxay noqonaysaa in xataa ninka riwaayadaha jiro oo kale inuu soo baxay aad arkaysaa sababta waxa weeyaan ummadda dhan waa wax dooranaysaa qaybkaas oo dhan kamid ah ayib marka waxa weeyaan ha umalaynin islaamka sidiisaba in macnaha dadkii ma sinaan kara maa sinaan waa la ogolyahay laakiin hal nooc weeyaan dadkii waxa weeyaan in midab lagu kala baxo in eh, tanaadnimo ama jinsi ama loom lagu kala baxo shareecada islaamka ma ogolo laakiin in lagu kala baxo sifaat oo xaggii iimaankii xaggii taqwadii xaggii cilmigii xaggii garaadkii ummadda ma sinaan karto waxaa aada yaable baa laleeyahay dadka wax ka qora waxay leeyihiin reer galbeedka shay kasta takhasuska way aaminsan yihiin ilaa markii suldada kore la imaanayo mooye takhasuskii waa maxay maanta ma haddii la yidhaahdo wasiirka arrimaha dibadda hala doorto haddii la yihahdo waxaa la doorana nin arrinta siyaasada uu ku orgolo wax ka yaqaan haddii la yidhahdo wasiirka beeraha hala doorto waxaa leeyahay beeraha cilmigooda yaa yaqaan haddii dhakhtarnimo ha la yidhahdo yaa cilmigan kasoo baxay waxay ogol yihiin wixii kale takhasusaadkoodii oo dhan waa wada ogol yihiin laakiin waxaysan ogolayn markii doorashada weyn la joogane waxay ahayd in la yidhaahdo war yaa ummaddii maslaxadeeda iyo masiirkeeda yaa garanaya in la yidhaah bay ahayd oo la yidhah dadkaas yaraa doorashada ka qayb geli karo intaan kale ma geli karta in la yidhaah bay ahayd tii dhihi maayaana waxaa leeyahay midii ugu akhtarsaneed oo ugu muhiimsaneed waxaa leeyahay ummaddii oo dhan ha ka qayb gasho shaqadii hoose markii la isu dhiibaana waxaa leeyahay taxasuskeeda u haysto bal u fiirso waxaanu leenahay annaga maadaama howl kastoo la qabto taxasus ay u baahan tahay oo aqoon iyo garaad iyo daryeelis ay u baahan tahay yaa waxaan leenahay waxaa ka muhiimsan markii madaxweynenimada markii wasiirka la dooranayo markii qaadiga la dooranayo waa inay dadka dooranaya ahaadaan dad takhasuskaas iyo cilmigaas iyo karaankaasle inay ahaadaana la doonaya marka intii haddii laga waayo macnaheedu waxay noqonaysaa tanaaqud baan ku dhacayna marna aan leenahay waxa weeyaan eh, waa lagama maarmaan takhasuskii iyo qofkii dadkii ma sinno markii nidaamkii guud la samaynana aan leenahay maya dadkao dhan waa inay isinaadaano ninba codkiisa waa inuu la baxaa marka waxaanu leenahay shareecada islaamka iyo dimuquraadiyada hal jidna kuma kulmi karaan meelna isagama imaan karaan kanna waa waxyigii ilaahay oo la raaco kanna shaydaanku waxyigiisa la raaco labadaasay kala tahay marka layskumana geli karo imaa inaan muslimiin quman aan noqono jidkaas aan qaadano imaa inaan gaalnimadaas dhinac laga raaco waxa weeyaan annaga hadda ilaahay waxaan ka dhibeyna mala wuxuu ilaahayna leeyahay wain tatawallow yastabdil qawman gayrakum uma laa yakunuu amhaalakum haddii adinkoo dhan aad wada aad islaamkii ka laabataan ood gaalnimadii aad wada raacdaan ilaahay waxaad ka dhibaysiin malaha ee waxa weeyaan qoom kale ilaahay la imaanayaa diintiisana u gargaarto xaqana muujiyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay sidaa daraaddeed yaa waxaanu leenahay dimuqraadiyada islaamka iyo ayaga meel iskuma eh, shaqa iskumana laha waxaadna ogaan doontaa muxaadarooyinka soo socdaan kaaga sheegi doonaaye waxaanu ognahay waxyaalaha doorashada lagu yimaadabo waxaa weeyaan waxaa eh, soo saara dadka dadka xoolaha leh dadka iclaamka sida idaacooyinka iyo saxaafada leh waxa weeyaan waa rishwa wax un lacag la qaybiya lagu soo baxa ummad iyo maslaxad loo haayo ma ahe nin kasta wuxuu soo sharaxaa ama doonayo ninkii biri asiga maslaxadiisa inuu wax uu qabanayo u malaynay waxaanu ognahay annagoo aan meel kale aadin doorashada hadjeertaan eh, mbigati ka dhacday iyo nairobi oo kale in eh, ay boqolaal qofood ay lacag bixiyeen qaar laba laba boqol oo dollar ay bixiyeen qaar saddex saddex boqol mar kastabana sawdka uu helay ninkii ugu dambeeyey ugu lacag badnay yaa lagu kala qaadanaya marka waxaad ogaataa inay waxaas dimuqraadi ay noqon karin caalamka waxa ka jirana sidaas oo kale wa markaad maraykanka iyo faransiiska aad samaysid aada fiirisid sharikaadka waaweyn oo dhaqaalaha leh yay cidday raba ayaga soo saaraan markaasay madaxdii ayaga ay soo saareen waxay leeyihiin waxaad noo jidaysaan nidaamka annaga noo suuragelinayo inaan ka faa'iidaysano haddii kale hadhowti dambe waxaad ogaataa cidan adiga ahayn inaan soo saari doon marka eh, ma dhici karayso dadka ha iska tilmaana ha iska tilmaamaano mar badan ha sheegtaana inay dimuqraadiyad ay tahay waxa keli ahoo ummadda horumar lagu gaarsiinayo laakiin waxaanu leenahay xaqa ma dahsoono annaga muslimiin haddaan nahay xaggii caqiidadana siday ayna dimuqraadiya inan u qaadan ayna u bannaanayn yaa xaggii xugumka xaggii dhaqanka xaggii akhlaaqda xaggii xukunkii kulli oo dhan aynan ka qaadana waajib tahay laakiin haddaan idhahdo caqiidadana muslimiinaan ka nahay dhaqankana dimuqraadiyaan ka nahay hawshiisa yuhuudda ilaahay uu ku yidhaha fatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacdi yaan ku dhacaynaa taas waa inaan iska ilaalino wax suuragal ena ma aha sidaa daraaddeed waxaan kaaga sheegi doonaa furuuqda haddana usii dhexaysa hadda laba farqi aan kugu sheegay oo dimuqraadiyada iyo islaamka xaggii xukumka iskama laha xaggii bani aadamkoo la sinnana isku mid ma ah labadaas farqi baan kaaga sheegay furuuq badan baan kuu sheegi doonaa inay shareicada islaamka ahayn ayna banaynaynin qof muslim ah inuu ilaahay kula tartamo in xaggii caqiidadii xaggii xugumkii xaggii kastaba intii daliil aan kuu sheegi doono haddii ilaah yidhah subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed anigu waxaan leeyahay haddii adiga aadan suuragal ahayn inaad xaqi islaamka aad ku dabaqdid ummaddii shar ha u horkicin oo dimuqraadiyadan iyo waxaan la sheegaya walow dad islaamiyiin isku tilmaamayaba habeen iyo maalin ay ku qaylimayaan adiga dan kuuma aha waana nidaam islaamka loogu hor imaanayo aanan ogolayn haddii ay dhacdo qolo inay la timaadane adiga haddaadan ka reebi karin ha uu gargaare wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed kan e, waa baqdabadii barnaamijkeeni haadihi sabiili una soo jeedinayay sidaad dhegaysanayseen waa doctor cumar imaan abubakar barnaamijka haadihi sabiili waxay ahayd xafadii sagaalaad ee duruus saddexanaha ahayd e, adiladii waxay lagu bedashay in laga hadlayay iyadoo horeyna inxeerka iyo caadada laga soo hadlay iyo awliyadii haddana waxay ahayd dimuqraadiyadda waxaan leenahay wajaah allahu canaa khayran insha allah duruustaas waxaa laga heli karaa makaatigta waaweyn ee caanka alansaar iyo alqalam iyo alcilm maktabatu nuur alcilmi abi hureyra iyo kuwa lamidka ayaa alixsaan haddii ilaah yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmat ullah هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم وقرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم في روحنا سنة المصطفى طب الشريعة علم يدعو سيأتي الضياء يأتي الضياء سيأتي الضياء بروح الغيوم سيأتي الضياء بروح الغيوم وتشهد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على دربنا